بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن جابر بن عبد الله وأبي سعيد رضي الله عنهم أنهما صليا في السفينة قائمين وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا جابر بن عبد الله إيوه أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما labadaba waxaa laga wariyey inay tukadeenoo doon ay ku tukadeen iyagoo taagan doon ayaa waxay socotay badda dhexdeeda ayay socotay doontii way istaageen marka salaadda iyagoo taagan ayay tukadeen wayna taagnaayeen doontii waa socotaa marka waxay tusinaysaa haddaba qofka haddii doon iyo markab iyo waxyaabo la mida ah hadduu la socdo ee uusan dhacdhacaynin inuu qofkaasi uu ku tukan karo istaaggaas uu ku tukan karo haddii inuu dhaco uu ka cabsanayo ama inuu lexlexdo ama qiblada ka bayroodo ka cabsanayana fadhiyu isaga tukanaya sallayaa way tukadeen labadooduba fi safiinati doontii dhexdeeda ay ku tukadeen qaa'imayn iyagoo taagan wa qaala xasanu xasanna wuxuu yidhi waa xasanulbasri raximah اllah tusallii waa tukanaysaa qaa'iman yacni idaa kunta fii safiina doon haddaad ku sugan tahay waa tukanaysaa buu yidhi tusallii waa tukanaysaa qaa'iman adigoo taagan maa lam tashuqa haddii aadan dhibaynin calaa asxaabika asxaabtaada dadka kula saaran meesha oo doonta kula fuushan haddii aanad dhibaynin adigoo taagan tuko tusalli waad tukanaysaa qaa'iman adigoo taagan maa lam tashuqa haddaadan dhibaynin calaa asxaabika dadka saaxiibbada ah haddaadan dhibaynin taduuru waad wareegsanaysaa macahaa maca asafiina doontana jirkeeda wareegsanaysaa meeshaad u wareegsato midig aaddo si aadan qiblada uga baynin bidixaad u leexanaysaa bidixii aadi midigaad u leexanaysaa qiblada adiga aad mar walba inaad qiblada ujeeddaa ilaa lagaa rabaa wailaa haddii kale haddii aysan kuu suurtoomin inaad istaa ku tukatid oo maxaa dhacay dadka asxaabta ayaad dhibaysaa oo dhibaato ku tahay fa qaacidan fasalli qaacidan adigoo fadhiyo tuko markaa fa qaacida adigoo fadhiyo tuko wa ilaa haddii kale fa qaacidan fasalli qaacidan adigoo fadhiyo tuko وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود حديث كان أنس رضي الله عنه وحيري وحان لتكونين النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أيان لتكونين مركز متكين وحو سميني إلا قرحدي بكلل وصلاة ظهرك أوكالي قرحدين آدي وكل شيء kuleelkoodu waa zaa'id waxaan samaynaynaa qofkeen wuxuu samaynayey maradiisa darafka inta soo qaato oo sidaa u dhigto yuu ku dul sujuudayey min shiddat alxar min shiddati alxar kulaylka adeegiisa dartiis ayaan saas u yeelinabu meesha waxaa ka fahmaysaa qofka meel kulul haddii uu joogo kulayl adag ama qabow adag hadduu joogo oo salaaddii uu tukanayo haddiisan u suurtoobaynin wejiga inuu dhulka dhigo oo qabowgaas dan ama kulaylka adag dartiis inay bannaan tahay maradiisa inuu inta yacni darafkeeda fidsada uu ku dul sujuudo inay bannaan tahay maradiis ama mindiil oo kale iyo wax ayuu gacanta ku haysanayaa hadhow wuxuu fidsanayaa meesha sujuudda uu ku sujuuda ayuu ku fidsanayaa marka wuxuu yidhi kunnaa nusallii kuwa tukadaanu ahayn maca annabiyi nabigaan la tukanaynay sala allahu calayhi wasalam fayadacu axadunaa midkeen waa dejinayey darafa thawbi marada darafkeyda yuu dejinayey xaguu dejinayaa fii makaani الsujuud makaanka sujuudka ayuu saarayay uu dhigayay maradiisa muxuu u dhigaya sababtuna min shiddati alxarri kulaylka adeegiisa dartiis iyuu saas u yeelayey nabigu salى اllahu alayh wasalam وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وxuu arkay نukhaamة xaaka ayuu arkay fi اqibla qiblada dhexdeeda iyo wuxuu ku arkay xaaqo qiblada muxuu ku arkay xaaqo ayuu ku arkay ra'aa nukhaamatan xaaqo ayuu arkay fi اlqiblati qiblada dhexdeeda iyo wuxuu ku arkay xaaqo ayuu ku arkay xaaqo la tufay iyo qiblada masjidka meesha qiblada ku aadan yuu ku arkay xaakadii oo ku taala faxakaha markaasuu xogay xaakadii muxuu sameeyey waa xogay nabigu salى اllahu alayhi wasalam biyadihi gacantiisii sharafta badnayd yuu ku xogay wa ru'iya waxaa la arkayna minhu nabiga waxaa laga arkay karaahiyatun dhibsi iyo nicitaan arrinkaas uu dhibsanayo salى اllahu alayhi wasalam arrinkaas inay qalad tahay qiblada oo xaaka loo tufo derbiga miska xaaka lagu tufo cid uu nacayo ayaa wejiga nabiga laga dareemayey sala allahu calayhi wasalam mar wuxuu yidhi waa ru'iya waa la arkay minhu nabigu waxaa laga arkay min wajhihi karaahiyatun dhibsi ama karaahiyatun nicitaan oo mase wuxuu yidhi waa shaku min raawi ru'iya waxaa la arkay karaahiyatuhu nabiga kahashadiisa sala allahu calayhi wasalam lidaalika arrinkaas uu kahanayo yaa la arkay wa iyo adeygiisa calayhi nabiga dushiisa ku yahay xaaka tufidaas adkaanshaha nabigu uu ku adag yahay sala allahu alayh wasalam iyo nicidda nabigu uu nacayo sala allahu alayh wasalam yaa wejigiisa laga dareemay ra-aa wuxuu nabigu arkay nukhaamatan xaako ayuu arkay fi lqiblati qiblada ayuu xaaka ku arkay faxaka markaasuu xogay haa nukhaamadii buu xogay biyadihi gacandiisa ayuu ku xogay wa ru'ya waxaana la arkay minhu nabiga waxaa laga arkay oo wejigiisa laga fiirsan laga arkayey karaahiyatu nicitaan amase dhibsi oo mase wuxuu ru'ya waa la arkay karaahiyatuhu nabiga kahashadiisa waa la arkayey lidaalika kaas oo kahanayo oo xaakatufidda ah wa shiddatuhu iyo adaygiisa kaas adaygiisa calayhi nabiga dushiisa oo ku adagyahay wa qaala wuxuuna yidhi sala allahu calayhi wasallam nabigu wuxuuna yidhi inna axadakum adinka midkiin idaa qaama hadduu istaago fii salaatihi salaadiisa dhexdeeda hadduu istaago fa innamaa yunaajii wuu faqayaa rabbahu rabbigiisa ayuu la faqayaa aw mase rabbuhu rabbigiisu baynahu isaga u bayna qiblati buu ahaaday falaa yabsuqan yaanu qofka candhuuf tufin fii qiblati qiblihiisa yuusa candhuuf ku tufin walaakin can yasaari xagga bidixis candhuufta tufo aw taxta qadami ama cagtiisa hoostiisa hoosteeda xaakada u tufo uma akhada sala اllahu alayhi wasalam nabigu wuxuu qaaday darafa ridaa'ihi go-iisa darafkiisiiba soo qaaday fabasaqa waa tufay fiihi darafkii dhexsoocan u tufay waradda wuu celiyey bacdahu bacda ridaa calaa bacdin uu ku celiyey o qaala wuxuu yidhi aw yafcalu haakada ama saan ha sameeyo wuxuu leeyay nabigu markuu arkay sala اllahu alay slm xaakadii wuxuu yidhi adinka midkiin hadduu istaago salaaddiisa hadduu istaago wuxuu la faqayaa iskama taagna qofku markuu salaadda tukanayo ee uu taagan yahay iskama taagna wuxuu la faqayaa rabbigiis wuxuu la faqayaa rabbigiis ayuu la faqaya ilaahay buu la faqayaa hoos wuxuu sheegayaa faqu waxa weeye waa hoos oo wax la isugu sheego rabbigiis ayuu hoos wuxuugu sheegayaa oo la faqayaa waayahay ow mase wuxuu yidhi waa shaku min araawi rabbuhu rabbigii markii qofku in tukanayu taagan yahay rabbuhu rabbigii baynahu isaga iyo wa bayna qiblati baad isaga iyo qibladiisa inta u dhaxayda ayaa rabbigiisi ahaaday yacni waxa weeyaan wuxuu u jeestay jihadii oo rabbi weyneeyey subxaana wa tacaala jihadii rabbi weyneeyey oo aad jihadii mucadamada qiblada ayuu u jeedaa oo rabbi lagula xidhiirayey markaas waxaa laga dhigay rabbi inuu isaga iyo kacbada u dhexeeyo aw amase wuxuu rabbuhu rabbigii baynahu isaga iyo wa bayn alqiblati bu ad isaga qiblada dhexdooda falaa saas darteed falaa yabsuqanna yuusacan u futufin fii qiblati qibladiisa meesha uu qaabilsan yahay oo kacbada xigta yuusacan u futufin falaa yabsuqanna yuusacan u futufin fii qiblati qibladiisa yuusacan futufin walaakin can yasaari xagga bidixis can u tufo aw taxta qadamihi ama cagta hoosteeda cagtiisa hoosteeda canuubta ku dhuf hadduu marba masjid uusan ku jirin ee meel bannaan uu joogo ama dhismayaal kale oo ku dhex jiro wuxuu leeyahay laba arrimood saddex arrimoodaa u bannaan inuu xagga bidixda canuufta u tufo iyo inuu cagta hoosteeda ku tufo iyo inuu maradiisa soo qaato inta canuufta ku tufo isku celshada marka saan yidhaahdo qaarkeedba qaar kale ku celiya saddexaas arrimood laakiin masjid hadduu joogo ma bannaana bidixaan tufaya iyo cagta hoosteedaan ku tufaya keliya waxaa kuu taalla fursadda ah inaad maradaada ku tuftid ama tishi wax la soo baxday aad ku tuftid laakiin laguma ogola bidixin u tufto ama miska dhexsan ku tufto lianna miska dhexsan candhuuf lagu tufi karinba attaflu fi lmasjidi khadi'a miska oo candhuuf lagu tufa waa gef waa dembi waa dembi saas nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam saa darteed waxa weeyaan waa marka oo meel bannaan oo joogo ama dhisme aan masjid ahayn uu joogo marka lagu leeyahay beyxda u tuf cagta hoosteeda ku tuf marka lagu leeyahay ina axadakum idaa qaama fii salaati salaad saddexda hadduu istaago fa inamaa yunaajii rabbahu rabbiga ayuu lafaqayaa meel weyn ayuu taagan yahay inuu caadi caadi isaga taagan yahaad moodaa ma ah qofku waa inuu ogaadaa markuu salaada tukanayo rabbi aad hor taagan tahay rabbi baad lafaqaysaa qalbiga yuusan meel kale haddaba aadin khushuuc iyo khuduuca laga rabaa alkhuduuc waalkhushuuc yaa lagaa raba ina khushuucdo ina khuduucdo inaad ismiskin ood ilaahay subxaana wa tacaala wax weyn aad aad hor taaganta baad hor taaganta wa tacaala fa inamaa yunaajii rabba la faqaya oo mase wuxuu yidhi rabbuhu rabbigii baynahu isaga iyo wa qiblati qibla dhexeeda wa bayna qiblatihi ahda isaga qibladiisa dhexdeeda maadaama isaas tahay uu rabbigii la faqayo ama rabbigii isaga qibla dhexduu ku sugan yahay falaa yabsuqanna fii qiblatihi qibladiisa sandhoof ku tufay xagga qiblada iyo sacanuuftufi falaa yabzuqan iyo sacanuuftufi fii qiblatihi muxuu samaynaya walaakin can yasaarihi walaakin liyabzuq laakiin ha canuuftufo can yasaarihi xagga bidixdiisa aw taxta qadamihi ama cagtiisa hoosteeda ha ku tufo canuufta uma akhada wuxuu qaaday sala allahu alayhi wasalam darafa ridaa'ihi ridihiisa go-iisa darafkiisa ayuu soo qaaday go-a huwan yaha kor laga huwan yaha ridaa leedahay fabazaqa wuu tufay fiihi wuxuu ku tufay darafkii meeshii darafka ahayd iyo canuuftu ku tufay waradda wuu celiyey bacdahu barkii calaa bacdin qaar kale ku celiyey saanuu yidhi si u baabi'iyo maalkii maxaa la yidhahdaa canuuftii waradda wuu celiyey bacdahu bacda ridaa'i calaa bacdin buu ku celiyey wa qaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi sala allahu alah wasalama aw yafcalu haakada ama sidan ha yeelo oo maradiisa canuufta ku tufaysan hadha saddexdaas arrimood mid hayeel hadduu bannaan joogo hadduu laakiin masjid ku jiro waxaa kaliya u hartay inuu wax kale shay kal ku tufo ayaa u hartay wax kale wa can caaishata radi allahu canhaa annaha qaalat kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalama yuxibu tayamuna ma istidaaca fii shanihi kullih fii duhuurihi wa tarajulihi wa tanaculih xadiidkanna oo caaisha radi allahu canha ay warinayso wuxuu leeyahay nabiga salى الlahu عaليه wasalam wuxuu jeclaa midig ku bilaabasho midigaysi nabigu muxuu jeclaa midigaysiga oo ay tahay midig ku bilaabasho inuu midigta ku bilowdo ayuu jeclaa yuxibu tayamuna midigaysiga ayuu jeclaa ama midig ku bilaabidda ayuu jeclaa ma stadaaca intuu awoodo intuuba kari karo fii shanihi shanigiisa ayuu ku jeclaa kullihi dhammaantiisa shanigiisa oo dhan wuxuu ku jeclaa intuu awoodaba tayamumku ayuu jeclaa tayamun midigiisigu jeclaa fii duhuurihi daharaqaadkiisa markuu daharo qaadanayo labada xubnood oo midig iyo midxle markuu dhaqayo wuxuu dhaqayaa midigtuu bilaabaya labada gacmood ayuu dhaqayaa midigta ayuu bilaabaya labada lugood ayuu dhaqaya midda midigtaa bilaabaya marka waa noocaas marka sidaasaa la rabaa qofku inuu sameeyo wax alla wixii min baabi takriim wax alla wixii wanaagsan oo dhan midigtuu ka bilaabaya maalan masjidkaa soo gelaysaa masjidka ayaa soo gelaysa markaa soo gelaysa lacagta midigta ayaad ku soo gelaysa meel fiicanaad soo gelaysaa cagta midigta qofaad musaafaxaynaysaa bidixda u taagi midigtaad ku salaamaysaa oad ku musaafaxaynaysaa wax alla wixii wanaagsan waxbaad cunaysaa midigtaad ku cunaysaa wahaakada yacni waxaa weeyaan tashahudkii ashhadu an laa ilaaha illa allah bidixda ku dhihi midigtaad ku dhahaysaa waayo waa min baabi takriim dhammaantood waxay soo wadgelayaan min baabi takriim waxa xunna maxaa lagu bilaabaa waxa xunna waxaa la rabaa bidixda qofku inuu ku bilaabo saxara iyo iska dhaqi waa asanjoonaysa bidixdaas ku asanjoonaysa midigta lama ogola masjid ayaad ka baxaysaa meel fiican ka baxaysaa meel xuna waad u baxaysaa bidixdaad hormarinaysa marka bidixda ayaad hormarinaysaa waayo waxa weeye meel fiican ka baxaysaa meel xun mas-uul ayaad gelaysaa bidixdaad ku hormarinaysaa waad ka soo baxaysaa meel xumaad ka baxaysaa meel fiican soo baxaysaa midkaas hormarinaysa marka soo baxaysid marka waxaasoo dhan waxaa weeyaan waa aadaabtan qofka muslimka inuu aad u dhowro oo ilaaliyo la doonayo in lagu dhaqmaan la kaana nebigu waa hadal weyn hadalkani hadal iska leh maaha calaa kulli xaal wax alla wixii wanaagsan oo dhan midigtaad ku bilaabaysaa wixii xunna bidixdaa iska leh kaana nebiyu sala allahu calayhi wasalam yuxibu tayamuna midigeysiga ku jecel ayuu ahaa ma stadaaca intuu awoodo fii shanihi shanigiisa kullihii dhamma shanigiisa oo dhan midigeysigu jeclaa fii duhuurihi dahaaro qaadadkiisa markuu dahaaro qaadanayo wa tarajulihi shallaysigiisa iyo wa tanaculi kabgashiis kabta markuu gashanayo kabta markaad ilanaysid midig cagta midigtaad horgelinaysa markaad shallaysanaysid gacanta midigtaad ku shallaysanaysaa markaad xaakoonaysid diifka siiminaysid bidixda midigta lama ogola bidixaa raba inaad ku siimayso yacni waxa weeyaan wixii fiicanna midigta wixii xunna bidixda iska leh وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه نبي صلى الله عليه وسلم markuu safar ka soo galo safar u ka yimid wuxuu bilaabayey masjidka iyuu bilaabayey markaasuu masjidka laba ragca ku tukanay adigana macnuhu waxa weeyaan sidaasoo kale yeel haddaad timaaddo ood meel timaadid masjidka soo bilow soo gal laba ragca ku tuko kabacdi gurigaad rabtay aad guriga aad rabtay aad markaas bacdi laakiin meesha aad bilowdo magaalo kasta soo gashid meesha aad bilowdo ha ahaato masjid ka ahaato kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam idaa qadima min safarin safar hadduu ka soo galo badaأa bilmasjid masjid ayuu bilaabayey fasallaa waa tukanayay fiihi masjidka dhexdiisa ku tukanayay وعan abi hurayraةa radي الlahu canه أna rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaal ina almalaa'ikata malaa'igtii tusallii waa ducaysaa calىa axadikum qofka inay u ducaysaa maadaama intuu ku daamiyey fii muصalaah meesha uu ku tukaday aladii musallahaasoo sallaa fiih uu ku tukaday maa lam yuxdid hadduusan soo hadduusan xadain oo weysadii aysan ka burin taquul waxay leedahay malaa'igtu allahuma kfir lahu allahuma arxamhu xadiidkanna waxaa weeyaan nabiga sala allahu alayh wasalam wuxuu leeyahy malaa'igtu hadda duhurkiaan tukanay salaadda duhurka oo kale iyo salaadaha oo dhan markii la tukado qofkii tukadaa oo masjidka ku tukada jamaacada ku tukada hadduu meeshiisii fadhiyo inta meeshaas uu fadhiyo malaa'igtu wuxuu haystaa malaa'igta ducadeedii ducada malaaigtan la radin maayo waa la aqbalaya malaaigta waxay u ducaynaysaa qofkiin inta uu ku sugan yahay meesha uu ku tukaday marka waa saas bishardi laakiin inaysan weysadu ka burin hadday weysadu ka burto ha soo cusboonaysiyo haddana ha soo weysaysto inta meesha u fadhiya isagu wayse qaba ilaa markaas ducadii malaa'igta laga bilaabo markuu sugashada bilaabay oo miska joogo ilaa salaada kale la gaaro ducadu waa ku socotaa hadduu haddana midda kor kusii dheereeya saasoo kale taquul waxay leedahay malaa'igtu allahuma kfir lahu ilaahu u dhaaf allaahuma arxamhu ilaahu u naxariis ducada malaa'igtuna waa mustajaaba laa maxaalata mustajaabo wey haddaba inuu ku dadaalo miska lagu nagaado miska la joogo bacda salawaad la fadhiisto xus ilaahay subxaana wa tacaala iyo dikrigiisa la wado وعan abi hurayraةa radي الlahu canhu anhu qaal صalىa bina rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam waxaana tukiyey buu yihi rasuulka ilaahi salى الlahu عalيه wasalam إxdaa salaatay اlcashiyi maalin weynta labadeeda salaadood middood iyoona tukiyey muxuu yidhi nabigaana tukiyey salى الlahu عalيه wasalama salaada labada salaadood ee maalin weynta maalin weynta labada salaadood la tukadaa waa duhurkii casarka duhurka iyo casarka ayaa la tukadaa maalin weynta la tukadaa marka wuxuu leeyahay sallaa binaa rasuulu اllah rasuulka ilay baana tukiyey sala اllahu calayhi wasalama ixdaa salaatay alcashiyi maalin weynta labadeeda salaadood middeed middood ayuuna tukiyey qaalo bnu siriin wuxuu yidhi samaaha abu hurayra abu hurayra waa magacaaba salaadaas walaakin nasiitu ana laakiin anaa ilaawey anaa halmaamee laakiin abu hurayra wuu magacaabay salaadaas nabigu tukiyey inay duhureed inay casarheed abu hureyre waa sheeg laakiin anaa halmaa midday ahayd buu yidhi samaaha wuu magacaabay salaadaas abu hurayrata radia allaahu canhu walaakin nasiitu ana laakiin aniga halmaamay qaala wuxuu yidhi fasallaa binaa ragcatayn salaadda duhurka casarka afar ragca ku ah laakiin nabigu laba ragca basuuna tukiyey fasallaa binaa ragcatayn laba ragcuuna tukiyey uma dabeedna sallama nabigu waa salaamu naqsaday wuxuu mooday salaadda inay u dhammaatay wuu sahwiyey salى الlahu عalيه wasalam ah, labada labada ragc wuxuu mooday duhurkii hore inuu tukaday uma dabeedna sallama waa salaama naqsada faqaama waa istaagay ilaa khashabatin qori ayuu u istaagay khashabadaasoo macruudatin oo la gudbay fi lmasjid masjidka dhexdiisa loo gudbay yacnii qori oo la jaray oo meel saas ballaar u yaalla saas u gudban oo meel ballaara u yaalla ayuu nabigu yimid sal اlahu alيه u yimid faqaama waa istaagay ilaa khashabatin qori ayuu istaagay khashabadaasoo macruudatin la gudbay fi lmasjidi lagu gudbay fata oo la ballaariyey baa loo jeeda saan ballaaro u yaallaha loo jeedaa fattakaa wuu cuskaday calayhaa khashabada dusheedii kaannahu si asagoo qadbaan nabiga waa ku tiirsaday sala اllahu alayh wasalam waa cuskaday waa ku tiirsaday sida isagoo carag ku muuqato oo kale nabiga sala allahu alayh kaannahu sida isagoo fatakaa ugu cuskaday calayhaa cala alkhashabati almacruuda kaannahu sida isagoo qadbaanu ku caraysan oo kale ah wawadaca waa dejiyey yadahu gacantiisa midigt gacantiisii ee midigtaa cala alyusraa saanu gacanta midigtaana wuxuu saaray bidixdii buu saaray waa sidaas washabaka isdhex geliyey bayna asaabici waa sidaan saanu yidhi tashbiihku waa saan farahu laisdhex geliyo wawdaca waa dejiyey khaddahu dhabankiisa alaymana ee midigta ah calaa dahri kafihi اlyusra waa saan markuu yidhi gacanta isdhex geliyeen dhabankiisa waa kan oo midigtaha ah waa kan calaa dahri kafihi اlyusra saan is saanu yidhi waa saas wawadaca yadahu gacantiisoo yaddu alyumna ee midigta cala alyusar ayuu dishay wa saddex geliya bayna asaabicihi wa waa dishay khadahu dhabankiisa alla iman ee midigta ah calaa dahri kafihi alyusraa ayuu dishay wa kharajat اsarcaan nabigu muxuu tukaday laba ragco tukaday wa kharajat اsarcaan dadkii degdegayena way way baxeen wa kharajat waxaa baxay asarcaanu kuwii degdegayey kuwa asalaamu calaykum markay ihahdo horay kabaha u booba wakti walbay jiri jireen wakti walba ayay jiri jireen horay u baxeen wakharajat الsarcaanu kuwii degdegayey baa baxay min abwaabi اlmasjidi bay ka baxeen albaabyada masjidka ay ka baxeen faqaaluu waxay idhahdeen sarcaankiia sheekeynaya kuwii degdegsanaa faqaaluu waxay idhahdeen qasurat الsalaa salaaddii waa gaabatay qasurat way gaabatay asalaatu salaaddii waa la gaabatay afar ragca ahayde waa la soo gaabiyo laba ragca laga dhigay bay leeyihiin wakharajat الsarcaanu min abwaabi اlmasjid faqaaluu qasurat الsalaa salaaddii waa gaabatay wa fi اlqowmi qowmka dhexdiisa waxaa ku sugan saxaabta meesha jooga waxaa ku dhex sugan abu bakrin wa cumaru radia allaahu canhumaa abu bakar iyo cumarna goobjoog wey fahaabaa laakiin labadoodu waa hibaysteen an yukalimaah nabiga inay la hadlaan waa ka hibaysteen waa ka hibaystaan nabiga inay la hadlaan maxay waa ka hibaysteen fahaabaa way hibaysteen an yukalimaahu nabiga inay la hadlaan waa ka hibaysteen waa ka hibaysteen wa fi lqowmi qowmka dhexdiisa waxaa ku sugnaa rajulu nin rajulkaasoo fii yadayhi labiis gacmo dhexdeeda dhuulun dhirar uu ka sugan yahay waxaa dadkana ku jiray nin oo gacmo dhaadheer oo gacmo dheere la yidhaahdo oo gacmihiisa dharar ka sugan yahay ayaa dadka ku dhex jira wa fi lqowmi rajulun baa ahaaday rajulkaas wa fii yadayhi labadiisa gacmo dhexdooda duulun dhirir uu ku sugan yahay rajulkoo yuqaalu lahu la yidhaha dulyadayni laydhaha dulyadayn waa labada gacmood midki u saaxiibka ahaa labada gacmoodkii u saaxiibka ahaa yaa lagu naynaasaa qaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuul allah rasuul allow anasiita ma halmaantay am qasurati salaatu ma salaadii baa gaabatay laba miday tahay ma ilowday ma ilowsha ayaa sidaan ka dhigay adiga laba ragc keliyana tukiyey assalaamu calaykum yidhiye mase salaadiyaa gaabato laba ragca lagu soo gaabiyey wa fi lqowmi rajulun rajulku wa fii yadayhi labadiis gacmo dhexdooda duulun dhir uu ku sugan yahay yaa qoomku dhex sugan rajulku yuqaal loo yidhaha dulyadayni labada gacmoodka u saaxiibkaa la yidhahdo qaala wuxuu yidhi ninkaasi oo dulyadaynkii yaa rasuula allah annasiita ma halmaantay am qasurat الsalaaة ma salaaddii baa gaabatay qaala nabigu wuxuu yidhi sal اllau alيه wasalam lam ansa anugu ma halmaamin walam tuqsar lamana gaabin lam ansa ma halmaamin kama huwa haalibu danni sida madahayga haalibkiisa uu yahay ma halmaamin waxba walam tuksar aslan maba la gaabina gaabinna ma jirto anugu say ila tahayna say saan u malaynayana ma aana halmaamin oo yacnii inay dhammaystiran tahay afartii baan tukaday ayaan aaminsanahay faqaala wuxuu yidhi nabigu sal allahu alayh wasalam akamaa yaquulu dulyadayn arrinku ma sida dulyadayn leeyahayba sida dulyadayn sheegaya miya oo salaaddii miyaan gaabinay akamaa yaquulu ma sida u dhahayaa dulyadayna dulyadayn faqaalu waxay dhaheen nacam yaa rasuul allah waa saasay dhaheen salaaddii waxbaa ka maqan fataqadama waa hormaray nabigu sal allahu alayh wasalam fasallaa waa tukaday maa taraka wuxuu ka tegey wixii uu ka tegey ayuu nabigu sal اlahu alيه wasalam ayuu tukaday fasallaa waa tukaday maa tarak wuxuu ka tegey muxuu ka tegeyna maxay laba ragco labadii ragcoo tukaday uma dabeedna sallama waa salaamo naqsaday waa salaamo naqsaday uma kabara waa kibaartay wa sajada waa sujuuday mil waa sujuud sahwigii sujuud sahwigii ayuu sujuuday uma kabara waa kibaartay wa sujuudi markii hore sujuuday kale ragcooyinka oo sujuuday oo kale oo mase adwala sujuudan adwala sujuudka dhirir badan ama wuxuu sujuuday sujuudka dhirir badan ayuu sujuuday uma rafaca ra'sa madaxa ayuu kor u qaaday wa kabara haddana waa julus bayna sajdaynka soo fadhiisana uma rafaca ra'sahu wa kabara haye juluuska waa dhamaystay uma uma kabara wasajada haddana mar labaad ayuu takbiirsay oo sujuuday uma kabara kadibna waa takbiirsaday wa sajada waana sujuuday mila sujuudihi sujuudkiisi oo kale ayuu sujuuday oo mase adwala sujuudan adwala sujuud ka dherar badan ayuu sujuuday uma rafaca ra'sahu madaxiisu dan koo qaado waa kabara marka haddana sujuuddii dambe madaxu allaahu akbar isagoo dhahaya yo madaxa soo qaaday uma rafaca ra'sahu fakabbar farubbamaa sa'aluu inay su'aaleenaa la arkaa waa raggii oo بن سيرين sayriin ibnu sayriinaa la su-aalaya may waxaan بن ah, maxamed ibnu sayriin wey maxamed ibnu sayriin ayaa la su-aalaya dadkii baa weydiinaya fa rubbamaa sa'aluuhu uma sallama waxay weydiiyeen uu la yimid kabacdi assalaamu calaykum la yimid fa rubbamaa sa'aluuhu inay su-aaleenaa la arkay ibnu uma sallama yani nabigu kabacdi ma salama naqsay fayquul wuxuu dhahay nubi'tu waxaa la ii sheegay anna cimraan bn xusein radi allahu canhuma qaala inuu yihi uma sallama xadiidka cimraan bn xusein waxaa ku jirtay buu yidhi markas kabacdi haddana nabigu waa sii salaamo naqsaday yaa ku sugnaad can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu annahu qaal samictu الnabiya salى اllahu alayhi wasalam yaquul waxaan maqlay nabiga ilaahay oo dhahaya sala allahu alayh wasalam idaa sallaa axadukum qofkiin hadduu tukanayo ilaa shayin shay hadduu tukanayo shaygu yasturuhu min annaasi dadka ka asturaya wax dad ka asturaya yacnii suturuu samaystay qofkii sutura suturadu waxaa ugu yar shay dhararkiisu leegyahay yacni hal taako ama waxaad tidhaahdaa qadar huluthay diraacin hal dhidirac diraac waa intaan oo saddex maal loo qeybiyo labadiis qaybood intaan oo saddex loo qaybiyey waa shay shaakhisa ah oo taagan oo intaanoo kale oo saddex loo qeybiye labadiis qaybood la eg kaasaa waxaa la yidhaahdaa sutra sutra sharciga taas idaa sallaa axadukum axadkiin hadduu tukanayo ilaa shayin shay hadduu sheego yasturhu asturaya min annaasi dadka ka asturaya fa araada axadu markaasna qof doono an yajtaasa inuu gudumo bayna yadayhi bayna yadayi lmusalii midka tukanaya hortiisa ou rabo inuu gudbo markaas waxaa soo maray nin oo doonaya inuu gudbo hortiisa maro fa araada axadun qof ayaa wuxuu doonay an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi kan tukanaya hortiisa inuu gudbo qofka saas falyadfachu iska celiyo fain abaa hadduu diidana falyuqaatilhu ha la dagaalamo fainamaa huwa shayطaanu shayطaan weeyaan muxuu samaynaya haddii qofka hortiisa inuu soo mar rabo falyadfachu haska celi muxuu samaynayaa gacanta hoosaan u gacanta gacanta hoosaan dhahaya markuu saan dhaho istaago oo uusan soo marin waa sii la soo marayaana gacantii awel saana dhahda hadda muxuu yidhi falyuqaatilu hala dagaalamo fa inamaa huwa shaydaanu waa shaydaane doonaya salaadis inuu gooye hala dagaalamo halala dagaalo maxaa loo jeeda marka dagaalanka waxaa loo jeedaa maaha feer iyo maxaad maarata baalkii lagdan iyo dhulka lasdhigayo ma aha ee laakiin waxa weeyaan markii hore falyadfachu yidhi gacanta xoogaa jelecsan saan iska dhahaya marka dambe uu haddana ninkii joogsan waayo gacantii xoog xoog leh ayuusan dhahaya iyaduu xoog leh usaan dhahaya hadduu intaa gacantii saan xoog u yidhaahdo waa degdegsanaay soo ordaayey halka inta ku dhufsa oo dib u dhacay oo kale maalan dib u dhacay ama uu jabo ama uu dhinto ama waxba looma haysto ninkaas laakiin asagu marka fal loolama jeedo ha feero oo ha dilo loolama jeedo fal yuqaatilhu hala dagaalamo fa inama huwa shayaan shaydaan weeyaan idaa salla axadukum ilaa shayin qofkii hadduu shay u tukanayo oo shay sutraa u samaystay shaygoo yasturuhu min annaasi dadka asturaya fa araada axadun qofina uu doono an yejtaasa inuu gudbo bayna yadii hortiisa inuu gudbo u doono ha celiyo fain abaa hadduu diidana falyuqaatil ala dagaalama fainamaa huwa shayطaan weyaan